bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى آlihi وصaxbihi أجmaciin ama bacd qaala اlmuؤlif raximah اllah atartiibu bayna اladila waxaan soo haynay kitaabkii alusuul min cilmi اlusuul ee uu lahaa sheekh maxamed ibn saalix alcuhaymiin raximah اllah wuxuu yidhi sheekhu atartiibu bayna اladila adiladii sida ay u kala horeeyaan sida loo kala hormarinayo adilada marka laga fiiriyo xagga xujiyada iyo inay dhammaan wada xujo yihiin oy deliil saxa ay wada yihiin isku mid waha maxaa yeeley qur-aanku wuxuu ka yimid xag alle xadiidka nebiga marka la fiiriyo dalaaladiisa xag alle unbuu ka yimid maxaa yeeley nebiga calayhi salaatu wasalaam wamaa yandiqu cani ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxaa sidaas in la eg ijmaacii kadalika isaguna wuxuu ku dhisanyah nusuusu cuskan yahay kulligood xag allay ka wada imaadeen dhinacaas marka la fiiriyo adiladu waa isku martabo waa hal martabo waa marka dhankaa laga fiiriyo laakiin marka laga eego hadda baabkan tartiibtu sheekhu wuxuu u jeedaa xagga yacnii darajaadka ay kala leedahay si ay u kala horayso saas unbuu u jeedaa min xayu rutbatuhaa yacnii xagga rutbadeeda iyo darajaad ahaan daraja ahaan siday u kala horeyso yaa marka sheekhu uu baabkan u baabaysto usuuliyiintuna baabkan markay baabaysanayaan macnahaasay u jeedaan sheekhu marka waxa uu yidhi ida tafaqad hadday iswaafaqdo aladillatu asaabiqatu adiladii hore saabiqada marka wuxuu u jeedaa alkitaabu waasunnatu waalijmaacu waalqiyaasu afartaa daliil ila kuwaasaa laysku waafaqsan yahay ayb qiyaasku asaga wax yar un muran ka jira daahiriyada iyo jumhuurta ida itafaqat aladillatu asaabiqatu adiladii hore aan soo sheegnay soo hormartay hadday iswaafaqdo calaa xukmin xugun ay isku waafaqdo korkiisa aw infarada ama uu la gooni noqdo axaduhaa midkood aw infarada axaduhaa midkood ou gooni noqdo oo xugunkii yacni uu la gooni noqdo xukunka maalan mas'alada hal xadiidaa ku tusay mararka qaarna afartooduba way ku tusayaanoo kitaabkii iyo sunnadii iyo ijmaacii iyo qiyaaskiiba ayb marka ida tafaqat aladillatu asaabiqatu calaa xukmin afartii deliilba hadday xugun isku waafaqaan ay ku tusaan aw infarada axaduhaa afartii deliil midkood yaa gooni noqday min hayri mucaaridin mucaarid la'aantiisa iyagoo yani isagoo wax caariday aanay jirin oon laga hor imaanin wajaba waxaa waajibaya markaa ihbaatuhu sugiddiisa deliilka in la sugo yaa waajibaysa wain tacaarabad hadday iscaariddo adiladu wa amkana ayna suurtoogdo aljamcu jamcin adiladii la jamciyo wajaba aljamcu jamci baa waajibay wain lam yumkin haddaanay suuroobin aljamcu jamc hadduusan suuroobin cumila binnaskhi naskhi baa lagu camalfalayaa midkii dambeeyey ayaa lagu camalfalayaa kii horreeyana mansuuq buu noqonayaa in tammat waa hadday dhammaystiranto shuruuduhu shuruudiisa shuruudu naskhi naskhiga shuruudihiisa hadduu wa in lam yumkin haddaysan suurtoobin annasku naskhi haddaanu suurtoobinna wajaba tarjiixu adilada la kala rajaxaa waajibayso meeshaan waay marka meesha aada u baahan tahay marka tartiibuladilla siday adilada u kala horayso xagga darajaadkeeda marka aad rabto inaad wax kale rajaxdo ayaa u baahanaysaa soo maa ilee mabxadkaan horaan uga soo hadalnay haddii nusuustu sida daahirka ay ah iska hor timaado marka ugu horreeya waa la jamciyaa haddaan la jamcin karin waxaa la fiiriyaa taariikhiheeda nasqi baa la aadaa haddaan nasqi aanu suurtoobaynin tarjiix haddii tarjiix la waayo tawaquf tarjiixibaa marka wuxuu u baahan yahay tartiibladilla u baahan yahay maxaa yale waxyaabaha wax lagu kala rajaxaya mararka qaar waxaa ka mid a adilada oo kale xoog badan adilada oo kale xoog badan oo kala rutab iyo darajaad kala leh ayaa wax lagu kala rajaxa kololka qaar wain lam yumkin innasqu nasqi haddaanu suurtoobaynin wajaba tarjiixu baa waajibayo fayurajaxu yurajaxu marka waa la rajaxayaa cala aahiri naskii baa la rajaxayaa cala aahiri baa laga rajaxayaa min alkitaabi xaal uu yahay kitaabka iyo sunati sunnada xaal uu ka mid yahay marka fa waa la rajaxayaa min alkitaabi wasunnati xaal kitaabka iyo sunnada uu ka mid yahay annasu baa la rajaxaa marka jaariye majruurkaani waa la xaalaynayaa waa xaalo fayurajaxu waa la rajaxayaa annasu naskii baa la rajaxayaa cala daahiri baa laga rajaxayaa aahirkii min alkitaabi wasunati xaalay kitaabka sunnada ka mid yihi yani naska xadiidka ama aayadda ama ama yani aayadda ama xadiidka dalaalada naska waa laga hormarinayaa dalaalada daahirka nas iyo daahir horaan usoo sheegnay nas muxuu ahaa maa laa yaxtamilu ilaa macna waaxidan waa wixii aan ixtimaalaynin ilaa hal macno waxaan kusoo miaalina hadaa xusuusantihiin tilka caشharaة kaamilaة hal macno uu keliya lahaa nas la yidhaahdo shay marka labada daliilo iscaarida midna haddoo hal macno keliya oo ixtimaalayo dalaal dadka kalena xadiidka kale ama yani naska kalena yani waxaan ujeedaa daliilka kale daliilka kalena marka uu daahir yahay daahir maxaa la dhihi jiray waa muxtamala macnayeeyey oo wax laba macno ixtimaalo maca rujxaani axadihimaa laakiin labadooda mid baa raajix macnaha raajixa daahir la dhihi jiray soo ka daliilkaani laba macno ayuu ixtimaalaa mid ou raajixi daliil kalaa ka hor yimid oo hal macno maana wax kale aanba ixtimaalaynin naskaad hormarinaysaa marka kan waa ka tegaysaa mar hadduu ixtimaal yimaado ayb wاظaahiru daahirkii baa la rajaxayaa cala lmuawali baa laga rajaxayaa muawalkii muawal maxaa la dhihi jiree waa wuxuu laba macno ixtimaalo iyadoo markaas la fiirinayo macnihii marjuuxa macnihii marjuuxa ah markii la aado lidaliilin ayaa muawal la dhihi jiray marka muawal iyo daahir hadday iska hor yimaadaan daahirkaa la hormarinayaa naskan muawalka muawalkaa laga tegaya oo waxaa la yidhaahdaa yani Eh, taawiilku waa dalaalo oo bacfi oo ku jira marka daahirka loo fiiriyo walmanduuqu manduuqii baa la hormarinayaa cala almafhuumi baa laga hormarinayaa laba xadiid baa iska hortimid manduuq midna waa manduuq dalaaladiisu waa dalaalo manduuqa nudqigiisa ayuu ayuu xukunka kugu tusaa midna waa mafhuumo yacni toos ma kugu nudqigiisa xukunka kuguma tusaaye wuxuu kugu tusayaa faham labada kee la hormarinaya midka tooska kuu tusaayo manduuq maala xadiidkii ahaa ida jalasa bayna shucabiha alarbac uma jahadaha faqad wajaba alguslu wain lam yunzil ninku haddii oo haweenta yacnii afarteedii xubin oo ku fadhiisto ee uu dadaalo jimaaci yacni uu sameeyo qubays baa ku waajibay walow biyihiyaysanba ka imaanina xadiidkaas manduuqiisa muxuu ku tusayaana ninkii haween jimaaco bis in qubays laga rabo xadiid kalaa yimid marka almaau min almaa dhahay almaau biyaha qubayska min almaai shahwaday ka ayay ka ahaadeen manideeda marka xadiidkaana marka mafhuumkiisa muxuu ku tusaana ninka inta wax jimaaco biyo aysan ka imaanin inaan qubays laga rabin yaa mafhuumkiisa oo ku tusaa waa iska hor imaanayaan marka manduuqaa la hormarinaa marka mafhuumka waa laga tegayaa ninku hadduu haweentiisa jimaaco ama ha dejiyo ama yaanu dejinin qubays unbaa waajib ku ah maxaa yeele dalaalo manduuqaan haynaa dalaaladii marka mafhuumka ayd uga tegi ilaa almaau min almaa ninkii jimaac sameeyey yousan qubaysanin ma ahan macnaheedu yani manduuqiisu saas ma aha ee manduuqiisa waxay tahay markay adigu biyo kaa yimaadaana qubays lagaa rabaa jimaac iyo sheekadiis kamaba hadlin waa haddii la yidhaahdo labada xadiid isma nasakhayaan laakiin culamadu waxay u badan yihiin almowdin almaadi inaan nasakayba xul hore u jiri jiray inuu yahay laakiin haddii naskigaba laga tago oo la yidhaha waa lakala kala rajaxa manduuqaa la rajaxay waalmuhbitu naska xugun sugaayo waa la hormarinayaa cala annaafi midka wax anfinayaa laga hormarinaya labadii naska ay iska hor timid midna xugun ayuu sugayaa midna xugun ayuu anfinayaa ama yacnii shay buu sugayaa kan kanna shay buu anfinaya muhbitkaa la hormarina maxaa yeele cinda almuhbiti ziyaadatu cilmin ninkan wax sugaayo cilmi dheeraaduu leeyahay maalan baan ka soo qaadna xadiidkii anas ee uu yidhi nebiga ma aanan arkin yarfacu yadayhi isagoo markuu ducaysanaya gacmaha kor u qaadaya ilaa fi listisqaa saasoo kale ama nebiga ma aanan arkin isagoo markuu ducaysanaya gacmaha kor u qaadaya ilaa marka xaalatu istisqaha ou roobdoonka ma ahan anas sidaasuu weriyey abi muusa alashcari wakayrihi min asaxaaba saxaabo fara badanna waxay wariyeen in ay arkeen nebiga oo ducaysanayo istisqana aynan ahayn gacmihiis kor u qaadan ilaa labaatan xadiid ku dhowaado imaamu nawowi baabu eh, majmuuca abwaabu sifati baabu sifati salaa oo ku keenay toban iyo sagaal xadiid taqriiban oo tilmaamaya nebiga inuu gacmaha kor qaadi jiray markuu ducaysanayo yuu keenaya ibnu naasirdiini dimashqina risaalow ka alifay oo fii rafci اlyadayni cinda adducaa adilada ku soo aroortau jamciyey isagoo ibnu rajabna fii fatxi اlbaari sidaasuu tilmaamaya wuxuu leeyahay naskan anas xadiidka anas cilmigiisuu ka warramay saxaabadan kalena iyaguna waxay arkeen inay ka warrameen marka anas waa naafi ogow wuxuu anfinayaa gacmo inuu kor u qaaday nebiga sal l slam cilmigiisa meeshaasu markaas ku jooga saxaabadan kale ee dhahaya nebigaan aragna isoo kor u qaadayo cilmi dheeraada waay sooma muhbitkaa la hormarina midka wax sugaaya almuhbitu muqadamun cala annaafi iyadana marka waa qaacida wax lagu kala rajaxo haddaad laba daliil aragto midna oo wax sugaayo midna wax anfinaayo ka wax sugaaya la hormarinaya midka wax anfinaayo ma maxaa yeele naafigu macnihiisu isaga waxaa weeyaan un arrinkaana aniga ma arag waay cilmina umalihi kan wax sugaayana d waxaa weye ziyaadatu cilmina agtiisa yahay ile waxa wax ku suga waa cilmi maogta caaisha ka mida radia allahu canha waxay tihi nebigoo duxa tukanaya ma aanan arkinay tiri nebiga oo salaatu duxa tukanaya ma aanan arkin <coughs> ibnu cumar iyo abu hurayre iyana waxay wariyeen nebigu inuu yacnii u amray duxada in la tukado asxaabta qaarna waxay wariyeen inuu tukaday nebiga sal l slam marka caaisha waa naafiya saxaabadan kalena yuhbituun xugunay sugayan almuhbitu muqadamun cala annaafiya wahaakada qawaacid badan baa ku dhisan jarxiga iyo tacdiilkaa ku dhisan xataa oo ninkii isagu yacnii raaw e, yani jarxi u yaqaana raawigan u haayo waa muslim ninkan kale dhahayo yacni ninkan maya waa cadli oo waa hiqa dhahayana yacni wuxuu leeyahay waxyaabo ceeb ah oo jarxi keena ma leh naafiha isaga marka musbitkaa la hormaraya aljarxu muqadamun cala tacdiil kulli wax qawaaciddan tanay ku dhisan tahay wannaaqilu naska yani ama daliilka raraayo can ilasli asalka ka raraayo waa la rajaxayaayo cala almubqii calayhi midka asalka ku baaqi yeelayaa laga rajaxayo laba deliilaa iscaarida deliilna waxaa weeyaan asalkii hore u jiray ayuu la socdaa asaga u baaqi yeelay deliilkan kalena asalkii hore u jiray bou rafciyey wax kalo xugun kalou tusay deliilka marka naaqilkaa la rajaxaya waxaa ka mid a xadiidi dalqi bni caliyin nebi sal l slam uu yidhi inamaa huwa badcatun minka dakarkaaga yanii midkaan moogeyse qaadanaya hadduu dakarkiisa taabto nebigu waa kii yidhi inamaa huwa badcatun minka maya buu yidhi waa xubin adiga kaa mid aw ah dakarkaaga xadiidkii kalena wuxuu ahaa busra ay werinaysay man masa dakarahu falyatawada ninkii dakarkiisa taabto weyse qaato waxaa la leeyahay weyse qaad asal ma ahayn moogtahay wayseqadaa sal ma ahayn xadiidkii dalqi bni caliyin marka dakarkii haddaad taabato ha weyse qaadaninuu ku yidhi weysena asal ah ma ahayn ile ashyaada yacni laga weyse qaadanaayo waa wax gooniyo sharciga kuu sheegay hadduunan sharciga kuu sheegi lahayn adiga ma ka weyse qaadan lahayd waxyaabaa hadda waxyaabaha ka weyse qaadato oo yacni weysada kaa jebinayo hadduunan sharciga kuu tilmaami lahayn ma ka weyse qaadan lahayd waa maya soo maa xadiidkii dalqi bni caliyin marka asalkii weyse aanta ayuu taagay kii busrana maya ee waysa weysadii baa jabtayoo waa in wayse lasoo cusboonaysiiyuu ku leeyahay asalkii hore u jiray buu kaa naqliyey oo ku keenay shay kale naaqil waay marka marka waxaa la yidhahdaa naaqilkaa la rajaxayaa laga rajaxayaan ee kan asalka kugu baaqi lianna maca annaaqili maxaa yeele naaqilka maciisa waxaa ah ziyaadata cilmin cilmi dheeraada ah maciisa لأنa maca naaqili naaqilka maciisa waxaa ziyaadaةa cilmin ziyaadaة cilmi ba ayb waa ismigii anna oo gadaal maray lebarafaa hore maray mugta لأnna maعa الnaaqili ziyaadaةa cilmin naaqilka maciisa waxaa ah cilmi dheeraadu haya marka saa dar isagaa la rajaxaya wاlcaamu الmaxfuudu wayurajaxu waa la rajaxayaa alcaamu اlmaxfuudu caamka maxfuudka ah caamka maxfuudka waa fasir sheekh wuxuu yidhi wa huwa aladii waa midka lam yukhasas aan la takhsiisanin nas caama oon la taabaninba oon la takhsiisinin wax takhsiis aan gelin waa la hor hormarinaya isagana calaa hayri اlmaxfuudi midka caamka oo hayrulmaxfuudka oo la khasisay caam la khasisa inta ku yaala iyo caam aan la khasisin way iska hor yimaadeen caamka aan la taabanin baa la rajaxay hadda ogow ma laga hadlaayo nas caama iyo mid khaasa ah iska hor yimid ma aha nas caama iyo nas khaasa marka isku hor yimaadaan casharka horaan kusoo maqno tacaarudka see la jireen khaaskaa lagu xambaaraya caamka soo maha dalaalada khaaskaa la hormarinaya lakin hadda saas ma ah laba caam waay waxa isku hor yimid caamna taksiis oo dhan ba laguma taabano caamna taksiis baa lagu taabtay isaga waa meel un baa laga khasisay suurooyin baa laga googooyey umuumka kan la googooyey xaggaa iska dhigay kan kalead ka hormarinaysa aan la taabaninba wamaa kaanat sifaatu اlqabuuli fiihi akara wamaa wixii kaanad ay ahaatay sifaatulqabuuli aqbalitaanka sifaadkeeda fiihi maaga dhexdiisa akara mid badan aad u badan calaa maa duunahu baa laga rajaxayaa midka isaga ka hooseeya alla wuxuu ku leeyahay nas deliil kasta oo sifaadkii qabuulka ku badan waa waa la rajaxayaa waxaa laga rajaxayaa kan sifaatulqabuulku ay ku yar yihiin isbaaqulqabuulka kala duwan mogta waxaa ka mid noqon karo waxaa ka mid ahaan karo maalan sifaatulqabuul waxaa ka mida xadiidkoo kale markaan u imaano raawi inuu cadli yahay raawigu inuu cadli yahay daabit inuu yahay ayb dabdigii baa marka kala xoog badan dabdigu waa sifaatulqabuuluu ka mid yahay soo maa dabdina waa taam nina dabdigiisa waa khafiif ninka dabdigiisu khafiifka oo noqdo xadiidkiisu waa xasan ninka dabdigiisa oo taamka yana xadiidkiisu waa saxiix saxiix iyo xasan marka isku hor yimaada saxiixaa la horumarina lianna sifaatu lqabuulka isagaa ku haysto waxaa kaloo la dhihi karaa maalan dabdigu waa taam dabdiga ninkanna waa xadiidkan labada eh, yacni daliil xadiida iska hor imaanayso mid kasta rijaashiisu dabdigoodu waa taam laakiin mid ka mida yaa waxaa lagu wariyey silsilo lagu tilmaamay asaxu lasaaniid kan kalena silsiladiisu waa silsilo aanba lagu tilmaamin asaxulasaniid kee la hormarina kan silsiladiisu asaxulasaniid lagu tilmaamay ibnu xajarkana aadu ugu badanya fatxulbaariga masaaisha markuu baaraayo wuxuu leeyahy labadan xadiid iska hor imaanaysa midkan baa la rajaxay waxaa lagu rajaxay kan sanad wuxuu ku yimid asaxulasaniid lagu sheegay kanna kuma imaanin labadana waa saxiix marka si loo fiiriyo laakiin kan sifaatu lqabuuli fiihi akar ifaatulqabuulkaa ku badan midkan ayb wahaakada way badan yihiin marka sifaatulqabuulka meelo badan baa laga fiirinaya xadiidka bukhaari iyo muslim ay wariyaane mutafaqa ah iyo midka muslim keliya oo wariyo oo kale sifaatulqabuulka waxay ku xoog badan tahay midka muttafaqun calayhiga wa saaxibu lqisati saaxibuulqisaha waa la hormarinayaa isagana riwaayadiisa calaa ayrihi hayrkiisaa laga hormarinaya waxaa iscaarimo saaxibulqisa iyo nin kale xadiidkii waxaa ka mid a taزawaja rasuulu llahi sal ا slam maymuunata wahuwa xalaal abuu raafic wuxuu wariyey nebigu inuu maymuuno guursaday isagoo xalaal ah. maymuunana waxay warisay tazawajanii rasuulu llahi sal ا salam nebigu waa i guursaday wahuwa xalaal isagoo xalaal ah oo aan muxrim ahayn ibnu cabaasa isaguna wuxuu wariyey tazawaja rasuulu lah sal l sl maymuunata wa huwa muxrim ibnu cabaas wuxuu yihi nebigoo muxrim ah ayuu maymuuno guursaday nebiga isagoo muxrim buu maymuuna guursaday yaa saaxibuulqisa a labadooda maymuuna ile qofka la guursada waa iyadu mot iyadaa laga hormarinaa marka riwaayadooda qowlkeedaa la hormarinaa laga hormarinaa ka waxyaaba wax lagu kala rajaxay ka midta ah. wayuqadamu min alijmaaci intaas marka nusuustii kitaabka sunnada waa wixii ku saabsanay wayuqadamu waa la hormarinayaa min alijmaaci ijmaaca xaggiisana ijmaaca xaal uu ka mid yahay alqaciyu naska qacigaa la hormarinayaa cala adaniyi midka dannigaa laga hormarinaya ijmaaca labaan usoo qaybina qaci iyo dani soo maa ijmaaca qacigaa ko ah waa ijmaaca aan nadar iyo istidlaal badan iyo baxfi iyo istiqra iyo aan midna u baahnayn waxyaabaha maalan macluum min addiini bidaruura ijmaac danniya iyo ijmaac qaci ah markay kaa yimaadaan daahir ahaan tacaarud oo kale u ka dhasho ijmaaca qacigaa la hormarin oo kan danniga laga hormarin wayuqadamu min alqiyaasi marka ijmaacu isaga marka qacigii in danniga laga hormarinayo sheeg ijmaaca laakiin danniga waxaan tilmaannay wuxuu u baahan yahay istiqraa' fara badan marka qof kastoo ijmaac sheegtana ma laga aqbali karo walidaalika marka culummada laftirkooda ijmaaca soo guurinayso sida ay u kala idhilaac badan yihiin oo ay u kala yacnii aqwaasha salafka ay u aruurin og yihiin yaa iyaga laftirkooda warkooda loo kala hormarin maxaa yeele istiqraa iyo tatabuc wax ku tacalluqo ijmaacaadka ahlu sunnada iyo marka laga waramaayana yacnii a'immada ahlu sunnada ijmaaca ay soo naqlinayeen la iyagaa yaqaan aqwaasha ahlu sunnadee kuwaasaa muhim oo la tirsadaa laakiin ijmaaca ay soo naqlinayaan yacni ahlu sunnada dadaan ahayn wax ictibaara ma laha wayuqadamu min alqiyaasi qiyaaska yuqadamu waa la hormarinayaa min alqiyaasi xaal ou qiyaaskii ka mid yahay aljeliyu naska jeliga qiyaaska jeliga cala alkhafiyi baa laga hormarinayaa midka khafiga ah qiyaaskii jeliga ahaa midka khafigaa ah laga qiyaaska jeliga muxuu ahaa waa qiyaaska ciladiisa ay mansuusada waxaa laga hormarinayaa ama qiyaaska ciladiisa lagu ijmaacsan yahay isagaa la hormarinaya waxaa laga hormarinaya midka khafiga ah oo ciladiisu istimbaad wax lamida ay ku timid ciladiisu ay ku timid istimbaad iyo wax lamida waxyaabahaan o dhan marka qofka kutubta iyo aimada culummada baxdigooda ma fahmi kara hadduuna waxyaabahan aqoonin walidaalika marka dadku inay ka boodaan cilmigan ma ahan inay fahmaan cilmigan si fiican loo itqaaniyo ee qofku markaasuu dareemi karo idilaac badanna uu sameeyo cilmigana raacdo hay laakiin haddii kale waxaan waxaanoo dhan waa dhinac maraan waxaa dhici kara marka qiyaas jeliya iyo mid khafiya kan khafiga inuu isa iska iska hormariyo ama yacnii nusuustii cagsi inuu ka dhigo te waxyaabihii murajaxaadkan oo dhan inaynan u muuqaninoo cagsi oo si cagsiga u isticmaalo waxaa dhacaysa mararka qaarna qofku yacnii wuxuu rabaa inuu culamo u kala gar qaado waa weyn maca daalika asagiina laa yadri walaa yafham oo fannigan maba akhrisaninba fanni xadiid ama musطalax ama cilal iyana maba akhrisanin maca daalika nasaba nafsahu wuxuu u taagaa inuu culamo u kala gar qaado ibnu taymiye iyo ibnu xajar iyo isagoo u kala gar qaaday ad arkaysa biayi cilmina oo u kala gar qaadaa oo u kala gar qaadaa marka cilmi oo taqliid ku dhisan marka shiikh hebelaa saas yidhi shiikhaan saan uu yidhi ma gafo cilmigaan yacnii aada u yaqaanaa hebel waa la ammaanay keliya unbuu waxu rabaa inuu ugu kala gar qaado marka qofkaasoo kale muqallidka ah inuu garto yacni qadarkiisaa fiican meeshiisa uu joogo bis isaga aynan ku ka soo bixin maxaa yeele nin muqalida culamo uma kala garsoori karan nin muqalidana culamada asaga uma sheeg sheegi karan fulaan iyo fulaan iyo fulaan bis waaya culamo ma dhihi karan marka qofka hadduu rabo uu jecel yahay mansabka noocaas oo kale ah inuu iska wax iska bartaa u fiican naftiisa iyo dadka kaleba saasaa u fiican almuftii waalmustaftii halkan marka wuxuu ka gelayaa sheekha fadwada marka wuxuu ka hadlayaa muftiga qofka wax fadwoonayo shuruuddiisa iyo aadaabta laga rabo mustaftiga midka jawaabta dalbaayo fatwada weydiinayo isagana halkan marka taas uga hadla fatwada alfatwa waalfutyaa lugatan bayaanu lxukmiyaa la yidhahda fatwo ama futyaa waxaa labadaba waa la yidhaahdaaye luqada waxaa lagu yidhaahdaa bayaanu lxukmi xukunka in la caddeeyo isqilaaxa usuuliyiinta ama fiqigana waxaa lagu yidhaahdaa bayaanu lxukmi sharciyi xukunka sharcigaa dadka in loo bayaaniyo qofbaa masale ku weydiiyey xukun sharci abuu ah ka rabaa waa u bayaanisay xukunka sharciga bayaanintiisa fatwo la dhaha mansabka fatwada iyo darajada ay fatwadu taagan tahay waa derajo aad iyo aada u weyn waxaana kugu filan ninka muftiga waxaa lagu tilmaamay muwaqicun can illaahi waa nin ilaahay xaggiisa wax ka saxiixa muwaqicun can illaah saasaa lagu tilmaamay intaasaa marka mansab weyn inay tahay adag taasaa kaaga filan walidaalika alimaam ibnu اlqayim kitaabkiisa la yidhaahdo iclaamu اlmuwaqiciina can rabbi اlcaalamiin wuxuu yidhi isagoo ka hadlaaya mansabka fatwada waidaa kaana manصibu الtawqiici can اlmuluuki bilmaxalli اladii laa yunkaru fadluhu yacni mansibka boqor boqorada ka mida in wax laga saxiixo xaggiisa oo isaga yacnii wareegtooyinka loo qoro xaggiisa naa'ib laga noqdo laga saxiixo iyadoo haddaan la inkiri karin darajadeeda iyo fadligeeda walaa yujhalu qadruhu qadarkiisana aan laga jaahil noqon karin wa huwa min aclى almaraatib الsaniyaati maraatibta sarsare kuweeda ugu waaweyn ou ka mid yahay fakayfa bimanصib الtawqiici can rabbi اlardi والsamaawaat see u malaynay buu yidhi nin ka saxiixaayo rabu الsamaawaati waalardi xaggiisa laniga muftigaa marka waxa la su-aala arrinkan ka waran xalaal miama soo xaaraan xaaraan waa xalaal waa nin ilaahay xaggiisa wax ka jawaabayo xag alla waa wax ka jawaabayo oo ka saxeexa haddii marka ninka madaxweynaha wax u saxiixay naa'ibka u ah dadka uu la weyn yahay ninkaa isagaan maxaad u malaynaysaa ninka rabbu samaawaati walardi xaggiisa wax ka saxiixayo faxaqiiqun biman uqiima fii hada almansibi an yacudda lahu cuddatahu waxaa dhaba buu yidhi ninkii mansibkan loo taago inuu u diyaarsado diyaargarowgiisao dhan wa an yatarahaba lahu uhbatahu diyaargarowgiisiina yacnii inuu ula diyaargaroobo wa an yaclama qadra almaqaami aladii uqiima fiihi meesha la istaajiyeyna qadarkeeda inuu yaqaano walaa eh, yakuunu fii sadrihi xarajun min qowli اlxaqi ama walaa yakuuna wa an laa yakuuna waa inuusan ahaanin fii sadrihi isaga laabtiisa xarajun ciriiri min qowli اlxaqi inuu xaqa sheego wa sadci bihi inuu la jahro faina allaha naasiruhu wahaadiihi maxaa yeel ilaahay baa u gargaarayo hanuuninaayo wa kayfa wahuwa almansib aladii tawallaahu binafsihi rabu larbaabi mansabka fadwada sideebuu u weynaan waayey waaba mansib ilaahay isu taagay waaye qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wayastaftuunaka fi nnisaa'i qul illaahu yuftiikum fiihinna waxay ku weydiinayana jawaab kaaga rabaan haweenka sha'nigooda ilaahay baa jawaabaya sidaas eh fadwadii marka ilahay baa isu taagay mansib dheeldheela wakafaa bima tawallaahu allahu tacaala binafsihi sharafan wa jalaala wax ilaahay isu taagayna weynaan iyo jalaalo iyo yacni qiimana intaasaa ugu filan sidaabuu tilmaamay iclaamu lmuwaqiciinka hadday marka fadwadu mansabkeeda weynaantiisa waxaa ka mid ah, hadday dhunto ama ay mujtamacu ay ka wareerto fadwada dadka idiraabaa ku dhacaayo xadiidka cabdillahi bni camr bn caas saxiixaynka ku sugnaa wuxuu ahaa in allaha tacaala laa yaqbid اlcilma intizaacan yansichu min suduuri اlcibaad ilaahay cilmiga ma qaado siibid ou dadka qalbigooda ka siibo walaakin biqabdi اlculamaa wuxuu ku qaadaa laakiin culummada uu yareeyo oofsado xataa idaa lam yabqa caalimun kolkuusan caalim baaqi noqonin ittakhada annaasu ru'uusan juhaalaa dadku waxay samaysanayaan madax diineed dad diinta u jawaabo oo jaahiliin ah fasu'iluu waa la su'aalayaa faaftow bigayri cilmin fadalluu wa adalluu cilmi la'aanay jawaabayaan iyagiina way dhumayaan dadkiina waa dhuminaya waxaa kaloo iyaduna xadiidkii ibnu maajah ku sugnaa wuxuu ahaa iyo imaam axmed ay warinaayeen ina bayna yaday saacati sanawaatin khadaacaat saacadaha waxaa ka soo horeeya sanawaat dadka yacnii markaa waxaa weeyaan khiyaano oo yacnii dadka dhakro oo dadka xaqaa'iqdii iyo yacnii waxyaabaha jiro in sarcaad ay kaga sugan yihiin yuqawanu fiihina alamiin qofka aaminka ah ee diinkiisa la aamino waa la khiyaano xugminayaayo khaa'in waayaa la leeyahay waa xun yahay baa la leeyahay qofka isaga wayu'tamanu fiihinna alkhaa'in ninka khaa'inkaana waa la aaminaa dadka diinta aan wax badan ka aqooninoo diinkiisa xataa aan loogu aamin qabinoo ammaanadiisii iyo diintiisii iyo aan la yacni waxba lagu aaminaynin dadku markaa waxaa weeyaan isagaasay aaminayaanay ammaanayaan wa tandiqu fiihinna aruwaybidatu nebigu wuxuu yidhi sal l salam waxaa dhawaaqo markaas oo hadlaayo kuwa ruwaybidada ah ee marka yacni wax magaradka ah ruwaybidada nebigu waa la su-aalay wuxuu yidhi alrajulu taafihu yatakalamu can amri alcaama nin isagaba yacni caami iska ah oo dhulyaal ah oo ka hadlaaya dadka umuuraha caamka danaha guud waxaa ka hadlaya mid eberkiisa marka waa waxyaaba nebigu uu ka warramay laakiin waaqiciyan xaadir oo la arki karo qofka uu isaga dareemi karo uu fahmaayo marka mansabka fadwada hadduu wareero waxaa bato jahliga jahligu hadduu batana musiibooyinkaa bataan xadiidkii nebiga sal ll slam wuxuu ah yataqaarabu zamaan wakhtigu waa waa soo dhadhowaana siyaabo kala duwan baa loo macneeyo macnaha waxay tahay yataqaarabu ahli dalika azamaan dadka zamankaa nool baa wakhtigu yaa cilmigooda isku dhowdhow culummadii baa ku yarba haddii marka culummadu ku yaraato waxaa dhacaysa marka oo iyaguna ay isku fac yihiin waxba iskama maqli maayo waxa iska maqlayaan ma leh waxaa kaloo lagu macnaya wakhtigaa barakada laga qaadaa markaasaa yacnii eh, sanadkiiba bil oo kale u noqonaya calaa kullin yataqaarabu zamaan zamanku waa waa isku soo dhadhowaanayaan wayurfacu اlcilmu cilmigana waa la qaada wayanzilu اljahlu jahligana waa soo degayaa waa la keenaya wayakturu اlharju isdilkuna waa badanaa dilka aan ujeeddada lahayn iyo isdilka waa badanaya marka culamadu waxay yidhahdeen waa isku xirxiran yihiin calaamaadka waxaa asal u ah jahliga cilmiga marka la rafciyo jahli baa bedelaya marka jahliga yimaado zinadii iyo khamradii iyo qatligii waa badanaya fatwada marka xukunkeedu muxuu yahay maa xukmu lfatwa fatwada xukunkeedu waxaa weeyaan mar waa waajib kolka ay waajibka tahay waxay tahay ninka muftigaa cid kale oo ka kaafisa markaynan jirin shaygaasna in la bayaaniyo ay waajib tahay markaas waa ku waajib waajib cayniga isaga ku noqonay marna waxaa weeye waa mustaxab oo markay mustaxabka tahay culimmadu waxay yidhaahdeen waa haddii dad badani ay ka dad ka kaafi karaa joogo waa badan yihiin muftiyaalka marka ninka markaa muftigaa isaga markaas qofkaas mucayanka ah waajib ku noqon maysa hadduu fadwoodana waa sunna haddii uu ka tago cid kale yaa fadwoonaysa is yiraadana dhib ma laha laakiin hadday wada fadwoon waayaan ayaga dhan waa dambaabay marna waxaa weeyaan fatwadu waxay yidhahdeen culimmadu marna waa xaaraam markay xaaraam tahay waxay tahay waa marka xukunka kuu daahiri waayo ninka muftiga haddii xukunka uu u daahiri waayo ma fadwoon karo xaaladdaas hadduu madax madax iskugu tuuro fadwoodo waa dembaabayaa fadwaduna waa xaaraam markaas marna fadwadu waa karaaha markay karaahadu tahay waxay tahay waa markaad mashquulsan tahay oo dihnigaagu aanu joogin masaladii yacni aadan suurayso karin walow aada taqaanid xukunkeedee ma fadwoonaysa waa laga fiicanya xaalada inaad fadwooto siyaabahaas marka ku sheegaan calaa kullin daabidka marka fadwada xukunkeedu hal daabiday leedahay daabidkaas waxaa weeyaan annadaru ila almasaalixi waalmafaasid fadwada yacnii masaalixda ka imaanaysa iyo mafaasidda ka ratibmaysa unbaa mar walba la fiiriya taasayna ku xidhan tahay marka xukunkeeda xukunka fadwada taabay ku xiran tahay sidaasaa alimaam ibnu ibnulqayimna uu tilmaamay kitaabkan iclaamu lmuwaaqiciinka juska afaraad safxada wuxuu yidhi haada idaa amina almufti qaa'ilat alfatwa fadwadu waxay mashruuc tahay haddii qofka muftiga uu ka aamin noqdo fadwada musiibadeeda iyo dhibkeeda haddaad ka aamin noqonayso fain lam ya'man qaa'ilataha fadwada yani sharteeda iyo dhibaatadeeda haddaanu ka aamin ahayn wa khaafa min taratubi sharin akara min alimsaaki canha amsaka canha tarjiixan lidafci acla almafsadatayni bixtimaali adnaahumaa waxa uu yidhi markaa qofku haddii fadwada musiibadeeda aanu markaa ka badbaadi karin waa inuu iskaga joogaa isla markaana hadduu ka cabsado fadwadaani inay ka ratibanto shar ka badan hadduu ka aamusi lahay fadwadan haddaad sheegto maxaa ka ratibmi karo haddaad ka aamustana maxaa ka dhalan kara labada shar hadday badato fadwadanka aamusitaankeeda hadduu shar yaraado in laga aamusayo ayaa waajib noqonaysa hadduu aamusitaanka shar bato sheegistu ay shar yar tahayna waa la sheegayaa markaas hadba yacnii marka taduuru maca almasaalixi waalmafaasid iyadoo markaa wuxuu yidhi tarjiixan lidafci acla almafsadatayni biixtimaali adnaahumaa iyadoo markaa la rajaxayo mafaasidda middeeda yar la qaadanaayo laguna riixaayo midda weyn ee adag waqad amsaka الnabiyu salى اllahu calayh ali wasalama wuxuu yidhi nebigu wuxuu iska dhaafay oo ka afhaystay can naqdi اlkacbati kacbada inuu burburiyo wa icaadatiha calىa qawaacidi ibraahim nebigu wuxuu iska daayey uu ka joogay kacbada inuu intuu burburiyo oo calaa asaasi ibraahim uu ka dhigo oo sidaa uu ka dhiga ayaa nebigu uu ka joogay oo iska daayey liأjli xidhaani cahdi qurayshin biاlislaam sababka uga joogana waxay ahayd inay quraysh islaamka ku cusbayd wa anna dalika rubamaa nafarahum haddii uu kacbada duni lahayna in islaamka ay uga carari lahaayeen mataa darteed ayaa nebigu sal lla ly slam uu iskaga daayay marka inay iyagu islaamka ka cararaan iyo inay kacbada sida hadda ay tahay ay ahaato yaa mafsado yarna kacbada siday hadda tahay inay ahaataa mafsado yar soo ma fahmi marka arrin iska siyaasa ama aha arrimahan waa arin adillo tiro badan oo ibnulqayim kitaabka iqaafat llahafaanka ayuu wuxuu ku sheegay ilaa taqriiban soddon misaal ka badan oo weliba axaadiia soddon misaaloo wada axaadiida ayuu keenay alimaam ibnulqayim raximah ullah marka qofku ma wax iska mashruuc iska siyaasiya ma oo baxti ah masaalixda iyo mafaasidda eegiddeeda iyo fiirinteedana keliya hal baab oo abwaabta diinta kuma xirna ay baab oo diini ah waa in loo fiiriyo masaalixdaas marka ninka qayb ka goosanayo qaybna yani marka waa qaybna uga dhaqmo qaybna ka goosta waa qaldayasa dad waxaa jira dacwada iyo cilmiga masaalixda mafaasid aan u fiirinin wixii ka dhacaya ka dhacan waa iska sheegaan wixii ummad yacni diin uga cararaa ha uga cararaan waa isku soconaya baab kale marka uu joogana ou rabo inuu dad kale ku riixana masaalix almafaasid u deliishanay marka masaalix almafaasida dacwadana waa ka mid mida ah, hala ogaada bal nabiga calayhi isalaatu wasalaam inta jeer oo dacwada darteed oo masaalix almafaasid u eegay way fara badan tahay marka ayi baab oo abwaabta diiniga ka mid a ah, ama ha ahaato yacni baab dacwo baab cilmi baab yacnii eh, cibaado baab jihaad baab allaale baabkuu doona ha noqo laabudda in la fiiriyo tan oo diinka dhanaa ku dhisan diinka oo dhan yaa ku dhisan marka waxa uu yidhi waana dalika rubamaa nafarahum canhu bacda اdukhuuli fiihi sidaasaa marka uu u tilmaamay waxaa kaloo sheegay alimaam ibn اlqayim wakadalika in kaana caqlu الsaa'ili laa yaxtamilu اljawaaba cama sa'la canhu wakhaafa almas'uulu an yakuuna fitnatan lahu amsaka can jawaabihi jawaabta ninka aad siinayso caqligiisa haddaanu gaari karin waxaan oo aad uga baqayso inuu ku fidnoobaba intuu fahmi waayo meel kale la aado meel khaldan inuu la aado aa uga baqayso waa iska daynaysaa u jawaabi maysa faraha ka qaadaysa maxaa yeele ninkan inaad u diinkiisa inaad ku gacan qabataan loogu talagalay fadwane looguma talagelin inaad diintii kasii sii kharibto alimaam ibnuqayim iclaamu lmuwaaqiciinka juska afaraad boqol konton iyo toddoba ilaa boqol konton iyo sideed fadwada marka mansabkaasna waa leedahay xukunkaasna waa leedahay daabidkeeduna waa sidaas ninka marka muftiga noqonaya imaam axmed ahar uu leeyahay yaan muqadamada ku gebagabayna ahar imaam axmed laga wariyey oo ninka muftiga noqonaya shan shay in laga helo ay tahay oo imaam axmed wuxuu yidhi laa yanbagii lirajuli an yansiba nafsahu lilfutyaa xataa yakuuna fiihi khamsu khisaalin shan waxyaabood intii laga helo qofku inuu fadwoodo uma habboon inuu fadwo uma ko an takuuna lahu niyatun waa inuu nin ikhlaas leeyahay waa inuu niyo leeyahay ikhlaas inuu leeyahay fain lam yakun lahu niyatun lam yakun calayhi nuurun waa tii hore weli ku jira haddaanu niyo iyo ikhlaas lahayn nuur male qofkaas walaa calaa kalaamihi nuurun warkiisa iyo fadwadiisana nuur ma yeelanayso kalaamkiisana nuur ma yeelanayso marka koo waa inuu niyada ikhlaaska ku dara laba waxaa weeyaan an yakuuna lahu cilmun waxilmun wawaqaarun wasakiinatun waa inuu nin cilmi yahay waa nin dulqaad badan inuu yahay nin xasiloon inuu yahay nin deganaan ku dhaahan inuu yahay an yakuuna lahu cilmun waxilmun wawaqaarun wasakiinatun saddex an yakuuna qawiyan calaa maa huwa fiihi waxa uu ku dhex jiraa waa inuu qawi ku yahay wa calaa macrifatihi iyo macrifadiisa yani shaygan uu ku dhex jiro inuu suuraysto iyo inuu aqoodaba waa inuu marka hore yani aad ugu xooggan yahay u yaqaano tan afaraad alkifaayatu waa inuu shaqaysto oo wax ku filan haysto dadku aan u baahnayn oo nin xooggiisa muruqmaal inuu yahay yani kifaayo uu leeyahay wailaa madagahu nnaasu wailaa imaam axmed wuxuu haddaynan sidaa jirin madaqahu nnaasu dadkaa calalinaayo dadkaa iska calashanaya maxaa waaye haddii dadka uu u baahan yahay oo gacan dadeed oo ku taagan yahay fadwadii si saxa ugama jawaabi karo ila qofka uu qofka masruufo markaa ama wax siiyo xukunka haddii uu ka soo horjeedo waxaa dhici karta inuu xooga uga yarna walidaalika yani kifaaya ilaa waxood culea inuu isku filan yahay meelo kale wax ka raadiyo hadday noqo lahayd shaksi iyo urur iyo haddii qofka urur oo xoogaa wax siiyo jimciyaad ama urur wax ka qaadqaato ay wax siiyaan laabudda jimciyada waxay rabto un inuu sheego haddii kale yacni wuxuu isleeyaha ama halis aada ku gashaan marka qofku inuu ka maaramo waxaasoo dhan tan shanaad waxaa weeyaan macrifatu nnaasi waa inuu dadka yaqaano dadka laftirkooda u fadwano inuu kala garanayo dadka nin laqdabo badanaa jiro nin waxaa jira iska akhyaaran nin waxaa dadku inuu kala garan karan ila fadwada marar badan dadkay munaasib u tahay maogta ila dhagaxa iyo derbiga kuma dhegaysa fadwadeeda alimaam ibnu اlqayim waa sii tacliiqiye shantaanoo waxa uu yidhi faina hadihi اlkhamsa hiya dacaa'imu اlfatwaa shantan wuxuu yidhi waa wax ay fadwada ku qotonto wa ayu shayin naqasa minha dahara alkhalalu fi lmuftii bixasabihi meeshii shantan ka midoo khalal ay ka yimaadana ninka muftigaa meeshaas hadba intay la eg tahaa khalalkiisuna ou noqona haday laba kaa maqan tahay haday saddex kaa maqan tahay hal hadday kaa maqan tahay khalalkaaga intaa unbau la ekaanaya khudbada marka iyagu saas wa halkan marka sheekh baarkan wuxuu ugu talagalay muftiga iyo shuruudiisa inuu ku sheego almuftii muftigu huwa almukhbiru waa midka ka waramo can xukmin sharciyin xukun sharci ah midka ka waramo fiiri almukhbiru buu yidhi maxaa ku baxaya ninka muftigaa waa nin uu wax sheego ogoy ninka muftigaa waa nin wax sheego keliya marka ninka muftigaa waa nin wax sheega marka laleeya isagu fadwada unbau dhiibaa laakiin fulin isagu ma laha waxa ma fulin kara isagu qaadi ma aha nin muxakam oo laga xaakim dhigtayna ma aha keliya waxaa la yidhi shiikow mas'aladan xukunkeeda noo bayaani sharciga isagoo marka wuxuu ka adegaya masaladan waa xaaraam masaladan waa xalaal bis mufti kaasaa la yidhaha marka muxakamna waxaa la yidhahdaa ninkii laba qofoo gar isu qabtay intay u timid ay tiraahda yidhaahdaan waa kaa xaakim dhiganay waa adaan kugu go'naa ee arrintan noo kala goy muxakamku marka haddii laga xaakim dhigta labada qole ay tafwiid siiyaan xukunka wuu kala goynayaa ka kale inuu ku qanco marka haddii marka aynan nas wax ka hor imaanayo wax lamid aanu jirin qaadiga isaga waxay tahay waa ninka dowladda u joogo khusuumaadka iyo doodaha in loo keeno ninka qaadiga isaga marka waxaa weeyaan xugun buu leeyahay hayse fadwo keliya waa xukumayaa xukunkiisana fulin buu weliba leeyahay ilzaamaa ku jira qaadiga xukunkiisa ilzaamuu leeyahay muftiga laakiin ilzaam ma laha qofka isaga maku ilzaamin karo keliya inuu u sheego unbuu leeyahay almufti muftigu huwa almukhbiru can xukmin sharciyin marka adabu lfatwa almustafti kutub badanaa laga alifay ibnu salax kitaab wuxuu leeya la yidhaha adabu اlmufti wاlmustafti inta badan imaamu nawowi majmuucuu kusoo guuriyaa muqadamadiisa hay rag fara badan aimo kaloo badanna way alifeen aadaabta muftiga iyo mustaftiga wاlmustafti mustaftiguna huwa saa'ilu midka su'aalayo weeyaan can xukmin sharciyin xukun sharciga midka weydiinayo shuruud اlfatwaa fatwada marka shuruudeeda kow shuruudahan marka waa shuruudda fatwada muftiga ma ah yushtaradu lijawaazi alfatwa fatwada bannaanaanshadeeda iyo socoshadeeda yacnii waxaa loo shardiyaa shuruudun shuruud minhaa waxaa ka mid a an yakuuna almuftiyu muftigu horta waa inuu ahaado caarifan mid garanaayo bilxukmi xukunka yaqiinan si yaqiina u garanayo ow amase dannan raajixan dannin raajixa waa inuu ku garanaayo wa ilaa haddii kale wajaba calayhi tawaqufu inuu istaago ayaa waajibayso shardiga koowaad ay fadwada leedahay waxay tahay horta ninka muftiga wax la su-aalaya inuu yaqaano haddaad nin jaahila wax su-aasho kuu jawaabo fadwo saxa ma aha fadwadaas adi unbay kuu tahay maana fadwo sharcan saxa ah ma aha ninka muftigaa marka waa inuu garanaayo xunka yaqiin u garanaayo yani dalaalo oo yaqiina inuu u hayo ama inuu danni raajixa ku danniga raajixa waa maxay adilada markuu baxfiyo waxaa u soo baxday sida haalibka xukunka inuu sidaan iyo sidaa yahay wailaa haddii kale wajaba calayhi tawaqufu baa waajibayo labo an yatasawara su'aala su-aasha inuu suuraysto muftiga tasawuran tasawur taaman dhammaystiran liyatamakana say ugu suurtoodo min alxukmi calayhi si u u tamakuna yacni awood ugu yeesho min alxukmi calayhi xuu yacni shaygaa inuu xukumo su-aasha waa inuu tasawuraa l tasawur taama haddii aadan su-aasha tasawuri karin ood fadwo ka bixiso fadwadaas wax saxma maalan su-aal wax lagaa weydiinaa ganacsi iyo ku tacalluqyo weligaa ganacsi iyo hawshiis ganacsiga sida loo ganacsado oo marka shaygaa lagu weydiinaa jus-iyadaas ganacsigaas qaabkaas adiga ma taqaanid markii lagu suureeyeyna waa fahmi weysay nimayoo nin yaqaana raadsada inaad tiraahdo ee haddaad adu isku tuurto madax madax sax ma ah walow haddaad doonto caalim iska ahaa oo mufti ahaa adiga laakiin haddaadan tasawuri karin maya ayb qaaciduu sheegi doonaa marka sheekh ninka caalimkaa ah marka waxaa laga rabaa laba shay fiiri fadwada laba laba shay u baahan taha ama saddex shayba jus-iyadan hadda aan ka hadlayno mas'alada waa inuu tasawuraa ayb markuu mas'alada tasawuro waxaan u jeedaa yacnii horta mas'alada xukunkeeda sharciga waa inuu yaqaano mas'alada yacni tasawurkeeda waaqicaana waa inuu yaqaano tasawurkeeda waaqiciga ee jiri jiro waa inuu garanayo labadaas calaaqada ka dhexaysa fiqhigeedana waa inuu yaqaano saddexaasaa laga rabaa adiladii sharciga ahayd tasawurkii waaqiciga ahay tasawurkan waaqiciga iyo adilada sharciga isu keenidooda in laysu keeno fii hadihi alqadiya laysugu keeno iyadana waa fiqhi fahmay u baahan tahay saddexdaas in isku keenaa laga raba ninka caalimka ah haddii aanu tasawurkii mas'alada haynin waa la suuray karaa dhib ma leh labada qof qofay mas'alada ku doodsan hadday u yimaadaan ay yidhaahdaan masaladan isku haynaa waa sidaan iyo sidaan iyo sidaan iyo sidaan sidaan sidaanay u dhacday labadoodu marka sidaas waa isku wada waafaqeen shiikhiina waa gartayoo tasawurkii waa ka dhaadhacsamay adiladii sharcigeeda u raadinaya calaaqadii ka dhexaysay wuu keenaya waa duldhigana xukunkaasna marka xukun fadwo saxiixan ay tahay ninku waa mufti caalim ah laakiin tasawur aan jirinaa loo sheegaa oo loo sheegay ee waxaa la yidhi waddan hebel waxaa ka dhacay waxaas iyo waxaas iyo waxaas waxaas qoladaas saasii tiri qoladan sidaanay dhahday qolooyinka ishaayey qolo ka midana waa wax sheegaya sheekhi marka tasawurkii loo sheegay buu masaladii ku dhisay xaaraan waayo kii kale haddana u tegey markaasuu sida suuradiisii dhiibtay markaasu wuxuu yidhi sidaan hadday tahay xalaal waa masalada ninka shiiqa maa gardaran mas dadka xu sheega gardaran dad noocaas ku shaqaystaa jiran isagaa baxaayo khusuumadii u qayb uga jiraa xataa inta diyaariyo dadkii haddii mas'alada in lagu kala baxan la rabo dadkii ka dhexaysa inta laysu keeno suura la wada qoro culummada loo wada diro culimmada jawaabteeda la dhegaysto la raaco haddii wax la xallinayo moogtahay laakiin culimmadu ha igu raacda aniga ra'yigeyga yaa badan zamankan hadhowna marka culummadayba waxaa lagu leeya sheekh hebel saan waa tahay ha khilaafin culummadan culimmada marka qofku waxay tahay in khusuumada si saxa loogu sheego weligaa taas yani xataa rasuulka calayhi salaatu wasalaam fii suurati الnisaa waa ogtihiin ilaahay markuu leeyahay walaa takun lilkhaa'iniina khasiima wastakfir illaaha in allaha kaana gafuuran raxiima maxay ku timidna nin marka ansaarta ka mid ahayo go' nin ka soo qaaday oo nin yahuudiya sida kutub tafsiir ay tilmaamayaan nin yahuudiya xaafaddiisa gurigiisa lagu tuuray ansaartii rag ka mid ah marka waxay nebigu u yimaadeen si ninkan un markaa looga yahuudigii marka loo dul saaro dembigii iyo wixii ninkaanna aan loo ceebaynin aayadahana marka ka soo degeen inaa anzalnaa ilayka alkitaaba litaxkuma bayna annaasi bima araaka allah walaa takun lilkhaa'iniina khasiima wastaqfir illah in allaha kaana afuura raxiima marka nebiga calayh isalaatu wasalaam isagaa waxuu tilmaamayaa aniga waa ii soo doodtegaysaan walacalla bacdakum alxanu bibacdin qaarkiin qaarka kale inuu ka aftahansan yaha dhici karto xujada ka toosi ogyahay fa aqdii naxw maa asmac anu waxaan xukumaa buu yidhi wixii aan maqlo ninkaan u xukumo nin walaalkiisa xaqiisa ha ogaada yacnii waxaan u xukumay jamratan min naarin muxul naareed baan u xukuminaya waa rasuulka sala allahu calayh ali wasalam xataa nin shiikhan wax u sheegay markaasuu sidaan rabow yeelay wax weyn ma keenayso dii marka masalada sharcigeeda laga rabo waa tasawur saxiixa in la siiyo an yakuuna almuftii muftigu waa inuu yahay caarifan mid garanayo bilxukmi eh, an yatasawara inuu tasawuro as-su'aala su-aasha tasawuran tasawur taaman dhammaystiran liyatamakana si oo u tamakuno awood ugu yeesho min alxukmi calayhi yacnii min alxukmi xukun calayhi shaygaa la xukumo maxaa yeele fa ina alxukma xukunka cala shayi shay korkiisa la xukumo farcun can tasawurihi farcun wuxuu faracun farac weeyaan can tasawurihi tasawurkiisuu farac ka yahay shay in la xukumo waxaa ka horeeya horta in la tasawuro qaacidadu saas ayb shaygan inaad xukunto horta waa inaad tasawurto shiikh baa marka beled uusan joogin ninaan ninuusan aqoonin baa looga warramay saanu ahaa saanuu yeelay saanuu yeelay kanuu sameeyey kanuu sameeyey ay ka warramay markaasuu jarxiyey maalan qofkaani jarxiga jarxigu waa xugun ogow xukunka maxaa farac u ahay faracun can tasawurihi tasawuraa la raba tasawurku hadduu saxiix noqdo xugunku waa saxiix tasawurku hadduu saxiix noqon waayo xugunku saxiix walidaalika marka qofka uun ciddii aad u taqaano oo uun tasawur fiican ka haysato yaa hadalka hadalkiisa dhow la hormarina faidaa ashkala calayhi hadduu ka ishkaal galo macnaa kalaamilmustaftii ninka jawaabta dalbaayo kalaamkiisa macnihiisa hadduu ka ishkaal galo sa'alahu canhu waa su'aalayaa ninkii su-aasha ku weydiinayo warkiisii baa kaa ishkaal galood fahmi weysay u kaadi baad leedahay su-aal weydiima wain kaana haddii uu yahay yaxtaaju mid u baahdo ilaa tafsiilin tafsiil istafsalahu waa ka tafsiil dalbaa ninkii maalan su-aashiibuu ku wadaa markaasa tafsiil u baahatay waxaad leedaha war niyow mas'aladaani ma sidaanay u dhacday mase sidaanay u dhacday tafsiil weydii ow amase waxba tafsiil weydiin maayo intuu ka dhegaysto iyo hadhow cuunkii markuu ridayo ayuu wuxuu dhahayaa ow dakara wuxuu sheegayaa tafsiila tafsiilka filjawaabi jawaabtuu ku sheegaya taad dhegaysato markaad masaladii suuraysato jawaabteeda marka waxaad tidhaahdaa hadalkaagu haddii uu sidaas ahayna xukunku waa saas hadduu saa ahayna waa saan tafsiilka marka jawaabta ku sameey daa'iman waxaa ijmaalka ku jira dadka ahlu bidcada aad u deliishado wayna jecel yihiin badana ahlucilmiga yacnii kalaamkooda mujmalkaa unbay qabsanaayaan maanta dhan xugun bay ku samaynayaan iyadoo ay dhici karto ahlucilmiga xukunkoodaas meelo badanay ku tafsiiliyeen inuu jiro marka tafsiilku waa daruuri waana muhim faidaa su-ila haddii la weydiiye can imri'in qof maalan halaka dhintay can bintin gabar ka dhintay wa akhin walaal wa cammin adeer shaqiiqin oo meydka aabbihii ku hooyo ku aabba'a falyas'al ha iska su'aala can ilakhi walaalka hal huwa liummin miya ow laa misamaya haddii waxaa lagu yidhi nin baa ku yimid wuxuu ku yidhi meyd baa dhintay wuxuu ka tegey gabar iyo walaal walaalka ku hooyo miyaa meydka mase waa ku aabbe mase waa shaqiiq inaad tafsiil weydiisayb ow amase yufasilu fi ljawaabi jawaabtuu ku kala dhigdhigaya oo wuxuu dhahayaa fain kaana liummin walaalku haddii uu meydka ku hooyo ahaa falaa shay-a lahu waxba ma leh walbaaqi inta soo hartay bacda fardi ilbinti gabadha faradkeeda ka gadaalay lilcami adeerka iskale wain kaana ligayri ummin walaal meydka ku hooyo aan ahayn hadduu yahay oo ku aabba ama shaqiiq haddii uu yahay falbaaqii inta soo hartay bacda fardilbinti gabadha faradkeeda kadib lahu lilakhi walaalkaa iska leh walaa shay-a lilcammi adeerkana waxba ma leh sidaas u kala tafsiilina ma aragtaa marka masalada inay laba wej kala yeelo daadaan laakiin iska tafsiilinin xugun iska saarto oo tihaahdid walaalku intaasuu leeyahay adeerkana waa dhacay walaalku waxaa dhici kartaba inuu yahay mid lium ah oo ninkan oo u qaato walaaloo dhan inuu saas yahay adeerka iska tag la yidhaah xukunkii masaladii marka ay kharibantay an yakuuna inuu yahay ninka muftigaa haadi albaali xaalkiisu miduu degan yahay liyatamakana si u tamakuno min tasawuri اlmas'alati masalada tasawurkeeda wa tadbiiqihaa tadbiiqinteeda cala aladilati sharciyati oo ku tadbiiqiyo falaa yuftii ma fadwoonayo xaala inshiqaali fikrihi marka fakarkiisu uu mashquulsan yahay biqadabin caro darteed ou la mashquulsan yahay ow hamin murug darteed ow malalin ama daal ow hayriha ama hayrkeed haddaad daalantaa mas'aladiiba aadan tasawuri karin madaxa ku xanuunayo warikaada berri maawdha asaguna marka maaha inuu yidhaahdo sheekh mas'aladan waa fududahay gal inuu yidhaahdo dadku saas u badanyay sheekh mas'ale fudud leh waayuu leeyahay mas'ale fudud ma jirto haddii qofku uu yacni muwaqic can rabbi alcaalamiin uu yahay halis waay ruuxa muftiga marka lama rabo inuu deyn yacni diinkiisa qof kale inuu yacni diinkiisa uu u dhibaateeyo lama rabo dartiisa wayushtaradu waxaa loo shardiyaa liwujuubi اlfatwaa fatwada waajibnimadeeda shuruudun shuruud minhaa waxaa ka mida wuquucu اlxaadiثati hadda marka waxay tahay fadwadu inayba waajibto maxaa loo shardiyaa wuquucu اlxaadiثati dhacdadii inay dhacdo almas-uuli canha layska su-aalayo dhacdadan marka laisweydiinayo wax dhacay waa inay tahay mas'ale aan dhicin haddii la weydiiyey ma jawaabaan culamada qaarna waxay soo geliyaan nahaa can iluqluuaat wuxuu reebay nebiga aluqluuaat uqluuaat marka waxaa lagu lagu suureeya mararka qaar masaa-isha aan dhicinba weli hadday sidaa sidaa dhacda maxaa la samaynaa oo kale ninaa waaas waxaa sameeyey welina ma dhicin ma fiicno badanaana waxaa dhici karta adiga hadday wax xun yihiin waxaas in lagugu ibtileeyo waxaas lama fain lam takun haddii ay tahay waaqicatan mid dhacday lam tajib ilfatwa fatwadu ma waajibaysa licadami daruurati maxaa yeele daruuradii keeni lahayd ma joogta ilaa an yakuuna inuu yahay mooyaane qasdu saa'ili midka su'aalaya qasadkiisa attacalluma barasho inuu yahay inuu wax barto yani ninkan dee daalib cilmi uu yahay oo tacallum uu kala jeedo kale fainahu markaasi laa yajuusu ma bannaana katbu lcilmi cilmiga qarintiisa bal yujiibu canhu waa u jawaabaya mataa su'ila markii la su-aalo bikulli xaalin si kasta laba allaa yaclama inuunan ogeyn min xaali saa'ili saa'ilka xaggiisa anna qasdahu fadwada waxaa kale waajib noqotaa marka qofka muftiga uusan ogeyn min xaali saa'ili ninka weydiinaya xaalkiisa ana qasdahu qasadkiisu atacanutu inuu yahay madax adayg fadlada waxay kugu waajibaysaa marka adiga ninkan ku weydiinaayo su-aasha nin madax adayg ka wado su-aashan madax adayg ula danleh inuusan ahayn markaad og tahay ay kugu waajibayn laakiin haddaad og tahay ka warran ninkan inuu madax adayg waxaan u yeelaayo su-aashan dhanba wuxuu ka wadaa madax adayg inuu adiga kugu imtixaano iyo loo jawaabi maayo inaad u jawaabtaana waajib ma aha ayb ibn cumar nimankii u yimidee reer ciraaq ahaa ee yidhi yacnii ka warran uu yidhi eh, ibn cumarow ka warran uu yidhi maa taquulu fii muxrimin qatala bacuudatan nin muxrima oo xaj xarman oo dhilmaayo dilay ka warran ama doodo maakan doodada dilay ah, dhilmaayo dilay maa taquulu fii muxrimin qatala bacuudatan ibn cumar marka waa fahmay inuu madaxadayg ninkaan u jeedo min ayna anta xaggeed ka timid buu yidhi min alciraaq buu yidhi reer ciraaqaan markaasuu yidhi yaa ahla alciraaq maa akara tacanutakum madax adeegiinna badanayo yidhi qataltum sibta rasuulillahi sal ll slam wa rayxaanatahu waxaad disheenuu yidhi wiilkii nebiga ou jeclaayo awowga oo u ahay xuseen uma tas'aluunii can dami lbacuud dhilmaayada dhiiggeedaad i su-aalayo yidhi kabacdi hay nin marka qataal oo yacnii dhiig ku jiro hadduu ku su-aalo masaa'il iska fudfudud oo kale macno weyn lahayd looma jawaabo ay oad u jeedid inuu madaxadayga un kala jeedo ay ayb tusbax oo kale ku su-aalan tusbax ka waran uu leeyahay waxuuna ku dhex jiraa dunuub waaweyn oo qatli iyo wax lamidan tusbax qaadashadiis iyo qaadasho la-aantiis tanaaba uga darane lagu jooga tacanudka noocaas oo kale haddii uu jiran allaa yaclama waa inuusan ogaanin min xaali saa'ili saa'ilka xaalkiisa uunan ka ogaanin anna qasdahu qasadkiisu atacanutu inuu yahay aw amase tatabbucu rukhas nin ruqsooyinka racraacayo inuu yahay masalan ninkii waxaad aragtay diin ma raba keliya un rukso qiil nin qiil raadisa wa markaasu wuxuu ku yidhi nin masaladaas ka waran masaluu kuu keenay ninkaasoo kale marka aada u jeedid inuu rukso un iska raaraadsanayo waxba ruksaha u jawaabine faraha ka qaar looga jawaabay waana badan yihiin dadka saasoo kale rukaska un tatabuco badanaa waxaa la yidhahdaa man tatabaca zallaati alculamaa ama rukasa ahli اlcilmi qofka yacni hadduu raacraaco zallaadka culimmada iyo meelaha culimmada ku sanbirixdaan ay ku gafeen ninka aruursanaayo haddaad aragto ama rukaskooda aruursanaayo sidaa ninkii yeela tazandaqa saasay culimmadu dhihi jireen waa sindiiq uu noqonayaa oo haddaad adiga markaa maalan qolo walbaa meeshii ay ku qaldan tahay oo ruksana ay ka bixisay fi sharcina aan rukso ahayn haddii aad qaadato maxaa kugu soo aruuraya qashiin oo dhan baa kaa buuxsamaya haddaad maalan reer madiina waxaa la dhihi jiray yacni qaar ka mida iyaga yaa waxay banay jireen heesaha iyo wax lamidkaa oo kale basro oo kale qadarka yaa qaalib ku ah kuufo oo kale tashayuca iyo nebiidka masaaishaas qalo walbaa meel ku qaladaadaa meel uga jiri jiray masaa'il diin ama caqiida kayrkeed haddaa adiga marka tiraahdid maalan heesihii waxaa banneeyey shiikh hebel iyo shiikh hebelo waaweyn shiikaasaan ka qaatay aniga heestu inay bannaantahay iyo muustikada ee midkan aad ka qaadata yacnii masalo kale uu ku gafay kanna aad masalo kale uu ku gafa ka qaadato maxaa kuu soo aruuraya marka qashinkii ama yacnii qaladaadkii ku kala tegtegey dadka ayaa adiga kugu soo aruuraya ilaa maxaa yeele ninka yacnii heeska banneeyey meelaha kale waa ku fiican yahi meeshaas keliya u ka qaldan laakiin adiga kan qaladkiisaa qaaday kanna qaladkiisa kanna qaladkiisa qalad unbaa kugu soo aruuraya marka diinlaawayaad ku soo baxaysa magaaladan marka waxaa jira bacdu naas oo mar uun arrimaha noocan oo kale ay la fogaatay oo gaarsiiyey inay yidhaahdaan zallaadka culammada in la raacraaco waayo ilaa markii dambe gaaray inay yidhaahdaan rukaska xataa hadday shiico ka timaado shiica rukaska hadday xataa shiico laga helo waa qaadanayna iska dhaaf yacnii nimanka la yidhaahdo ahlu sunnaha iska badaalna culamaa oo ahlu sunna ruqsooyinkoodi baa deeqi waa ruqsooyinka aan sharciga ahayn oo iska zallaadka kuwa shiico ayuu aruurinaya zallaad shiico ayuu aruursana shiicada marka cazaa'imtoodaanba diin ahaynba rukaskooda maxuu noqonaba aw amase darbu aaraa'i alculamaa'i culammada aaraa'dooda inuu garaaco bacdihaa qaarkeed bibacdin qaarka kale uu ku garaaco ama waxaad ogsoon tahay ninkan fadwou ku su-aalaya ujeedkiisa waxay tahay culammada inuu isku garaaco aqwaashooda kaas kale looma jawaabo maxaa yeele calaaqada dadka yacni caadiga calaaqadooda in la xumeeyo ayaa la diiday culumo calaaqadooda in la xumeeyo min baabi aada usii daran tahay kanuu ka soo qaada midkaanuu keenaa kanba wax ka qaada kaasuu geynaa markii wax la sheego ama masale la keeno wuxuu leeyahay marka shiiqow masaladaas ii sheeg keliya ujeedkiisu waxay tahay shiiqan fadwadiisa inuu duubo markuu duubo uu shiiq kale ka horgeeya shiikh ebelsaanuu fadwooday shiiqaanna waa radiyey halaas ku shaqeeya keliya cilmiga ma barto keliya wuxuu caalim ku yahay masaa-isha culammadu isku khilaafsan yihin xaqiiq ahaan dad noocaasaa jira dad markay ka hadlaayaan masaa-isha zamankan culammada isku hayaan caalimaad u malaynayna laakiin marka laga hadlayo mas'ale aan laysku haynin oo cilmigeeduna daruuri uu yahay maa yacrif maaal kutub maba kala furaba marka qofka daalib cilmiga ilaahay ha ka cabsada saas inuu noqdo uma fiicno cilmiga barakadaray u noqonay kutubta haddaad iska bilowda dhammayso bilowda dhammayso mas'alo walba adiga waa ku tegaysaa adoo markaas ahl u ah laakiin haddaad maanta culummada khilaafka ka dhexeeya faham istiraahda inta kale oo masaa'il laysku waafaqsan yahna aad waxba ka aqoonin iyadana waa qalad kale ma fiicno taas ow hayru daalika ama waxaa kayrkooda min almaqaasid sayi'ati maqaasida xunxun ah marka uga dan leeyahay se haddaad ku oga yani ku dareento kale fadlada waajib ma ah fain calima dalika hadduu ogaado kaagaasi min xaali saa'il uu ka ogaado lam tajibi ilfatwaa fatwadu ma waajibayso saddex allaa yatarataba cala alfatwa fatwada waa inaynan ka ratibmin maa shay huwa isaguba aktharu minhaa dararan maa shay huwa isagu an allaa yatarataba waa inaanu ka ratibmin cala alfatwa fatwada maa shay huwa isaguba akaru minhaa iyada ka badan dararan xagga dararka fatwadaa dab u keentay hadday dhib la isyaadiso oo tii hore yani fadwola aantiida hadday dadku u baantay iska dhaa fadwada maaha inaad sheegto markaas fain tarataba calayha hadday ka dhalanayso daalika kaaga hadduu ka ratib maayo fasaad badan wajaba alimsaaku canhaa in laga afhaystaa waajib ah dafcan liashadi ilmafsadatayni labada mafsada midda daran oo la riixo biakhafihimaa midda fudud lagu riixo laba mafsada middaana fudud waataan ibnulqayim ka soo naqlinayna waxaa kaloo ay leedahay yani sidaan iyadu waa badnaa jirtay xataa culimmada qaarkood ay diideen yani in anas oo kale markuu xadiidkii curaniyiinta uu u sheegayey eh, xajaaj agtiisa inuu ku sheego saxaabada qaar waa diideen waa dhibsadeen maxaa yeele curaniyiinta qisadooda nebigaa yani waxay qaabay bay ahayd nimankii intay halihii sadaqada loo maalay oo caanaheedii iyo kaadideedii markay cadeen ka dhergeen caafimaadeen qowsaarkii rasuulkay dileen indhahana waa ka musmaareen masaamiir kululay ka geliyeen waana xoolihiina waa qaadeen markaa nebiga waa ka daba tega waa la soo qabtay sidii ay u dileenoo kale u dile indhahu ka musmaaray marka fasamala acyunahum qoraxdana waa dhige anas marka xadiidkaas markuu warinaayo xajaaj agtiisa inuu ku sheego waa diidi jireen salafka oo xoogaa dhibsan jireen sababtu waxay tahay xajaaj isagoo nebigaa sidaan wax u dilay hadduu maqlo isagoo awalba dilkiisa xaq ma ahayn moogtahay dilkiisii baatilka ahay u adeegsanaya markaasuu leeyay nebigaba saanuu wax yeelay buu leeyay sma war in loo sheega ma ahan cilmigoo la qariyeyna ma ahan masaladan arrintaas ogowna maxaa yeele fasaad unbay keenaysaa ma keenayo xajaaj isagoo si fiican uga faa'iidaysan maayo moogtahay taas marka iyadu waxaa weeyaan cilmiga la qariya ma soo gelayso ama cilmiga qaarkeed in la qariyana adilo badan baa ku soo aroortay haddii maslaxo loo qarinayo dhibaata inaanay lahay maa yalzamu lmustafti mufti waxaa laga rabaa waa aragna mustafti maxaa laga rabaa shuruudda marka muftiga waxay isleeyihiin shuruudda mujtahidka gadaalu ku sheegi doonaa ninka muftiga noqonayo shuruudaha laga raba yalzamu lmustaftii mustaftiga waxaa ku laasimaya umuurun arrimo alawalu midka hore an yuriida inuu doonayo biistiftaaihi jawaab dalabkiisa alxaqa waa inuu xaq ku raadinayo waalcamala bihi iyo ku camalfalow xaqii ku camalfalo laa tatabuca arukhasi rukhas raacraaciddeeda maya wa ifxaama almuftii muftiga inuu aftiro muftigii yacnii inuu afbeeliyo ou yidhaahdo adiga wax ma taqaanid dadka qaar baa dadka waxay su-aal u weydiiyaan inuu yidhaahdo yacni ninkan wax ma yaqaano keliya wغayra dalika iyo kaa kayrkiis oo min almaqaasidi sayi'ati maqaasida xunxun ah aلثaanي anlaa yastaftiya waa inuunan jawaab weydiinin ilaa man yaclamu qof wax og ma ahanin ow amase yaqlibu calaa dannihi dannigiisa ay u badan tahay annahu ahlun lilfatwaa fatwada inuu ahl u yahay qofka mustaftiga waa garan karaa isaga moogtahay adduunyadaada markaad hadda qof inaad la shirkooda rabto maalkaaga inaad u dhiibto aad rabto waxaad mooday gacantaada in gadaal laga celinayo culays ka haysto kale iskama dhiibaysid maalka intaasoo talo intaasoo dad aada adoo ugu fiirsaday umbaad gelaysaa soo ma waa maalka diinka marka maalka waa ka muhiimsan yahay nin aadan aqoonin khalfiyaadkiisa aadan hore weligaa baraninooda aqoonin cilmi aadan ku aqoonin isagoo fakhrinaa aadan aqoonin dad ahlu cilmioo taqaano aysan kuu taskiyeynin nin iska majhuul ah anta laa tacrif haddaad mufti ka dhigato waa wareer hadhow god unbuu kuu ridayo waa iska dhici kartaa inuu mufti saxa noqdo laakiin diinka marka ma lagu dheeldheeli karaa qabaarkaas ma la geli karaa ma la geli karaa qofku marka inuu aada iskaga feeriyo waa qof diin lagu yaqaana dii marka qof adiga aada u jeedidba markii masaa'il basiida ah oo yacnii culumta laysku waafaqsan yahay yacnii mabaadi'da yacnii ka mida markii lasoo weydiiye sug dhahaayo ee qof weydiinayo isagii see loo weydiinaya masaa'il waaweyn ninka uu su-aalaha in la weydiiyo waa masaa waaweyn kan uu isaga su-aalayo oo cilmiga ku tuhmaayo in la su-aalo waayo laakiin hadduu haddii la yidhahdo maya kan waxaas kuma fiicno waxaas waaye cilmigu marka ma ahan hawana ma ahan rabitaanna ma ahan qofka rabitaankiisuna ma ahan wayanbaqii waxaa haboon an yakhtaara inuu doorto awhaqa almuftiina kuwa fadwoodo dadka fadwooda kuwa loogu kalsooni badan yahay cilman xagga cilmiga iyo waa waracan iyo xagga xalaal wa qiila waxaa la yidhi yejibu daalika waaba waajibayaa kaas ahaalitu kan saddexaad an yasifa waa inuu sifeeyo mustaftiga xaalatahu xaaladdiisa wasfan tilmaan inuu tilmaamo tilmaantaasoo saadiqan run ah daqiiqan oo haddana yacni daqiiq ah aad inuu u sifeeyo su-aasha si daqiiq ah waa inuu iskaga sheego ka qowli saa'ili ninkii saa'ilka hadalkiisii oo kale innaa narkabu اlbaxra rasuulka ilaahi annaga wuxuu yidhi badda ayaan kornaa wanaxmilu macana alqaliila min almaa wax yar oo biyo ah sidaan waa sidaan waa ku taalla qofkay ugu taalna ha iska fiirsado kaysa ugu oolin ha ogaada iska dhegeysaawuxuu yidhi innaa narkabu اlbaxra baddaan kornaa annaga wanaxmilu macana alqaliila wax yar baan qaadanaa min almaa oo biyo ah faidaa tawada'naa bihi haddaan biyahaas yar ku weyse qaadanno cadishnaa waa oomayna afa natawada'u ma ku weyse qaadanaa bimaa'i ilbaxri biyaha badda su-aasha habkaasoo kale ha u weydiiyeen hab daqiiqo waadix ah xaalkoodii saxda ahayna waa ka warrameen waxay u baahan yihiinna waa su'aaleen alraabicu midda afaraad an yantabiha waa inuu udhug lahaado limaa yaquuluhu lmuftii muftiga waxuu dhahayo baxaydu meel laa yansarifu minhu ounan uga gadoomaynin uusan gadoomaynin inuusan ka tegaynin ilaa waqad fahima isagoo fahmay mooyaane aljawaaba jawaabta tamaaman si dhammaystiran midka afaraad waxay tahay mustaftigu waa inuu fahmo wax loo sheegayo su-aal baad weydiisay haddaa iska sheekaysana haddana adoo kaafila aad dhegaysato maya waa inaad marka ninkan muftiga waxa uu kuu sheegaya inaad dhegaysato oo aad fahamto waa inaadan ka dhaqaaqin ilaa adoo fahmay ma ahno bacd naas yani waxaa weyaan muftiga qaladka ma lehe mustaftigaani wixii loo sheegay maahna wax kalowba u qaatay markaasuu iska sameeyey hadda ruuxan waxaad u sameyn shiikh hebela ay fadwooday shiikhiina waxaas maba sheegin isaga unbaa fahmay aafo waay taa iyad marka waxaa ka mida sidoo kale ninka muftigaa laftirkiisa waa inuu qiimay karo ninkan mustaftiga ah bacdu naas adilo badan maba yaqaanaanba mana fahmi karaan mas'alow ku weydiinay mas'aladaas ka warran saasaasaa igu dhacday mas'aladaasi saas mayaa kugu dhacday haa waxaas waa kuu bannaan yihiin bis waxaas waa xaaraam shaygaas waa waajib bis dheh ninka hadduu caami yahay adilada aanu kala garanayn hau sheegi sheegin wax kale oo ku wareera haddaad wax kala gashan haddaad tidhaahda masalada waa waajib deliilkaanaa u daliila sheekh hebel sidaanu ka yidhi shiikaasna sidaanu dhahay xadiidkan dacfi baa lagu keenay wixii macluumaadkii dhan baa iska dhex dardaraya ha u jawaabin ninkaas marka waxaa ku filan waa waajib waa sunna waa xaaraam kada ninkan laakiin xoogaa daalib cilmi inuu yahay oo kale markaad garanayso oo kale dhib male inaad adiladan ugu darto shaygaas sidee wax ma bannaan yahay waa bannaan yahay lixadiidi kada wa kada xadiid oo fii kitaabi kada ku jiro bis marka qofka unbaa isa unbaa qmey qiimayna waxaa kaloo ka mida ah sidoo kale muftiga mararka qaar waxaa dhici karta ninkan su-aal buu weydiiyey su-aashiisaas wuxuu ogaaday inaysan wax maslaxa ugu sugnayn laakiin mid kaloo maslaxa ugu jirto uu ogaaday inay jirto tan oo ku weydiiyey intaa xagga iska dhigto yaad maslaxadiisa waxa u sheegi kartaa waa jirta oo nebiga sal ll ly salam nin baa u yimid markaasuu wuxuu yidhi rasuulka ilaahayow mata saaca saacaddu goornay dhacday qiyaamaha markaasuu nebigu wuxuu yidhi maa acdadta lahaa maxaa u diyaarsatay maxaad u diyaargaraysatay saacadii isagu su-aal ku celiyay wax badan uma diyaarsanin buu yidhi aniga salaad badan iyo soon badan uma laakiin hayra annii uxibu ullaha warasuulahu anta maca man axbabtu yidhi adiga marka ciddii aad jeclaatay ayaad la jirtaa iska tagiy laabudda su-aasha in laga jawaabo sharbi ma waxaa ka mid a maalan inaad inta su-aasha uga jawaabto waxna ugu darto xadiidkaanaa ka mida hadda u keenay inaa narkabu اlbaxra waxay su'aaleen biyaha badda maku weyse qaadanaa nebigu wuxuu yidhi wuxuu yidhi eh, huwa طuhuuru maa'uhu alxillu maytatuhu biyaha badda biyihiisuna ama huwa طahuuru maa'uhu biyihiisana waa lagu dahaaro qaataa waa daahir <coughs> waxa ku baktiyaana waa xalaala waa la iyo ma su'aalin inta dambe ogowda sababtoo a ah ninkii biyahan su'aalay baddana mar walba ka shaqaysto marmar buu malaa'i iska soo qabsan karaa markaasuu isaga bakti karaa malaay baddi ku sabaynayo dusheeda iska baktiya buu qabsan karaa wuxuu isdhihi karaa marka xalaal miya xaaraan miya waa isweydiin karaa marka usii sheegamararka qaar marka qofkii waxaa weyaan usluubulxakiim inuu ula dhaqmo la raba qur-aanka laftirkeeda waxaa ku soo aroortay yasaluunaka maadaa yunfiquun qul maa anfaqtum min khayrin falilwaalidayni walaqrabiina maxaan bixinaabay dhaheen meeshay wax ku bixi lahaayna looga jawaabo waxay bixinayaan iyaga looma sheegin kaas bixiy kaas bixiy kaas bixiy lama dhihin ciddii ay sii lahaayeenna loo sheego maxaa yaele ciddii ay sii lahaayeenna muhim ay ugu jirtaan dan ugu jirtaan marka hadba qofka marka muftiga isagaa wuxuu qiyaasi karaa ninkan saa'ilkan wax uu u baahan yahay ma jirta marka dad mustafti isku wada axwaala ma jiraan dadka qaar marka waxaad arkaysa oon cilmi badan aqoonin wax badan baranin hadda laga yaaba inuu salaadihii iyo diinkii ku soo dadaalay xoogaa ay ka muuqato yacnii cilmiga iyo inuu bartay inuu jecel yahay ninka noocaasoo kale kalea marka hadduu ku su'aalo su'aal yacni iska ah say aan dan ugu jirin waxaan ka waran kan ka warran fulaan ka warran shiikaas muxuu aaminsan yahay shiiqan kale muxuu aaminsan yahay waxba in looga jawaabo malaha ee waxaa la yidhahdaa ninkan wuxuu aaminsan aaminsanya ninka kale adaa barad doonee cilmiga meeshaas ka bilaaw kaasaas u adkansaan u adkansaan u wadaa laleeyahay hadhow isagaa baranaya marka laakiin hadda adaad ku wareeriso waa wareer kale alraabicu an yatanabaha an yantabiha inuu ku baraarugo mustaftigu limaa yaquuluhu wuxuu dhahay almuftii muftiga bixayثu meel laa yansarifu minhu uusan ka gadoomaynin ilaa waqad fahima aljawaaba ilaa isagoo jawaabtii fahmay mooyaane tamaaman si dhammaystiran weliba u fahmay wabiاllahi towfiiq sal اllah slm calى nabiyina mxamed wcala ali